أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka koo iyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال الشيخ رحمه الله القراءة شيخ وحول إلهي ونحرسته القراءة أخرنته بمعنى قراءة أيها هل كان كجاه الله يا أخرنته صلاة جده هذا لقوا أخرنا ثم كان انتهى بذوحها النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ billaahi tacaalaa ilaahay magan gala fayaquulu wuxuu odhan jiray acuudu billaahi acuudu waxaan magan galay billaahi ilaahay baan magan galay min ashayaani shaydaankaan ka magan galay shayaankaasoo alrajiimi ay ilmarjuumi kii la fogeeyey ahaaday ayaan ilaahay ka magan galay inuu shaydaanka iga magan geliyo min hamzihi waxaan ka magan galay min hamzihi gujada shaydaanku wax gujinaayaan ka magan galay hamziga asal ahaan gujadaa la yidhaahdaa waxaase loo jeedaabay bay culammadu yidhaahdeen waalida shaydaankan ka magan galay oo hamzigu waa muutada yidhaahdeen almu'ta waana nawcun min aljunuuni waa nooc waalida ka mid a ah. markaa shaydaanka waalidiisaan ilaahay ka magan galay inuu iga magan geliyo wa nafkihi afuufitaankiisaan ka magan galay afuufkana waxaa loo jeedaa sida raawiguba ku fasiray kibirka shaydaanka wa nafhihi neeftiisaan ka magan galay oo allah baan magan galo waxaan ka magan galay gujada shaydaankaoo waalidiisa iyo afuufka shaydaanka oo kibirkiisa iyo neefta shaydaanka ayaan ka magan galay neefta shaydaankana waxaa loo jeedaa waa gabayga shaydaankaa loo jeedaa oo waxaa raawigu ku fasiray inuu yahay nafsiguna gabayga inuu yahay sheikhuna wuxuu yidhi waxaa looga jeedaa walmuraadu bishicri alshicru almadmuum gabayga waxa looga jeedana waa gabayga kiisa xun weeye ee la dhaleeceeyey ee gabayga wanaagsana sharciga waafaqaya ama aan ka hor imanaynin ma aha liqowlihi calayhi asalaatu wassalaam waxaana u daliila hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina min ashicri xikmatan gabaygay ka mid ahaatay xikmatan xikmadi oo mid xikmada ka mida rawaahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari ta kale xadiid kale waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ashicru bimansilati alkalaami xasanuhu xasanu wa qabiix gabaygu hadalkuu la mid yahay kiisa wanaagsan gabaygu wuxuu la mid yahay hadalka kiisa wanaagsan gabayga kiisa xunina wuxuu la mid yahay hadalka kiisa xun xadiiskana culammada qaarkood way taxsiiniyeen oo waxay yidhaahdeen waa xadiid xasan ah sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada taxsiinisoo yidhi xadiisku waa xasan silsilatu alaxaadiidi saxiixa ayuu ku soo arooriyey uuna ku caddeeyey inuu xasan yahay xadiiskaa hore waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo daara qudni iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey ibnu xibbaan waa saxiixiyey culamo kalena waa saxiixisay sheekh albanina waa ku raacay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yasiidu mid kordhiye ayuu ahaa fiihi isticaadada gudaheeda ayuu ku kordhin jiro fa yaquulu wuxuu odhan jiray acuudu waa magan galay billaahi ilaahay baan magan galay ilaahaasoo assamiici kii maqalka badnaa ahaaday ee alcaliimi cilmiga badnaa waxaan ka magan galay min ashaytaani shaydaankii baan ka magan galay xadiidkana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo tirmidi sheekh albaanine wuxuu yihi sanadkiisu waa xasan marka qiraa'ada nebigu intaanu bilaabin waanuu faatixada akhrinteeda bilaabin ka hor wuxuu ka hormarin jiray isticaada ayuu ka hormarin jiray uu ilaahay magan gelaayo isagoo ku camal falaya fastacid billahi min ashayطaani alrajiim marka mar wuxuu odhan jiray acuudu billahi min ashayطaani alrajiimi min hamzihi wa nafkihi wa nafdih marna wuxuu odhan jiray acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashayطaani alrajiim marna labada ziyaadaba waa ku dari jiray acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashayطaani alrajiimi min hamzihi wa nafkihi wa nafdih labada ziyaado waxaynu u jeednaa ziyaadada assamiici alcaliimi in lagu kordhiye madxiga iyo ammaanta loo keene sifada ah iyo ziyaadada kale aakhirka ku sugan ee iyaduna markaa waxaa bedelu ijtimaalka ah min hamzihi wa nafkihi wa nafsih saddexdaa siiqotii ula yimaadaba waa kifaayo waa ku filan tahay laakiin maqaamu qira'a isagoo nebigu ku suganoo qur'aan akhrinaya inuu labada ziyaadaba ka madhneeyey kama sugnaan bay culammada qaarkood yidhaahdeen laakiin maqaamulqiraa'a yadaan ahayn way sugnaatay acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim oo keliya in la yidhaahdo laba nin oo saxaabada ka mid ah wada hadlay dabeedna ninbaa aada u cadhooday ilaa yacni ninkii cadhadii ku weynaatay oo ay markaa xididadiisa qaarkood ay kaceen oo ay kareen markaasaa nabigu wuxuu yihi salى allahu عalayh wasalam inii la aclamu kalimatan low qaalahaa la dahaba canhu kulu maa yajiduh aw kama qaala sala allahu عalayh wasalam waxaan garanayaa kelmad hadduu odhan lahaa waxa uu dareemayo oo dhami ay ka tegi lahaayeen waxaa loo jeedaa cadhadaa haysa ay ka biilahayd waayo cadhadii shaytaan xaggiis bay ka ahaatay shaydaanka haddii layska yska naarana dee cadhadii ruuxa inay ka baado ayaa markaa ka dhalanaysa oo ruuxu ikhlaas iyo yaqiin iyo imtihaal uu arrinkaa ku sameeyo daad kelmaddii waa maxay baa la yidhiyo dabeed nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan acuudu billahi min ashaytaan alrajiim xadiidkaasi waa thaabito waa sugan yahay labada ziyaado midnaba ma wato oo labada ziyaadaba waa ka maran yahay ha yeeshee maqaamulqira'a kuma saabsanayd sidaas aawadeed waxa fiican maqaamulqira'a hadday tahay oo qur'aan in la akhriyo la doonaayo in shaytaan iska naarka sida la ysaga naaraayo sidaa nebigu isaga naaray ee ziyaadaadka ugu daray min hamsihi wa nafkhi wa nafsih ama acuudu biاllaahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim uu yidhahdo ama labada ziyaadaba u raaciyo inuu sidaas yada ah shaydaanka isaga naaro ayaa sunnihii nebigu sala allahu alayh wasalam uu yahay isticaadada uu ruuxu shaydaanka iska naaraayo waa inuu codka hoos u dhigaa oo aanu sare u qaadin oo inuu codka sare u qaado ma aha ee waa inuu hoos yacni markaa u yidhaahdaa acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaan alrajiim yacni sidaas yadaa u yidhahdaa uma yaqra'u intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu akhrin jiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim bismi illaahi magaca ilaahay baan allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday ayaan magiciisa ku bilaabaya walaa yajharu biha walaa yajharu sare uma qaadi jirin nebigu sala allahu alayh wasalam biha yacni markaa bisimka akhrinta uu akhrinaayo basmalada sare uma qaadi jirin oo sare uma akhrin jirin ee hoos buu nebigu u dhigi jiray sala allahu calayhi wasalam taana waxaa ku soo arooray axaadiis mutacadida ayaa ku soo aroortay oo sheegaysa in nebigu sala allahu alayh wasalam uu hoos u akhrin jiray waxaa ka mid a ah axaadiistaas axaadiista qaarkood oo tilmaamaysa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu salaadda ku furfuran jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin can anasin ana anabiya sala allahu alayh wasalama wa abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma kaanuu yaftatixuuna asalaata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey muslimna saxiixiisu ku soo wariyey wuxuu anas yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar waxay ku furfuran jireen qiraa'ada ay salaadda gudaheeda ku akhrinayaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay ku bilaaban jireen oo ku furfuran jireen waxaa loo jeedaa codka la maqlaayay taa ku bilaabi jireen ee lala jahraayo taas iyadaa baa looga jeedaa wuxuu kaloo anas ibnu maalik uu yidhi sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaana falam asmac axada minhum yaqra'u bismi illaahi araxmaan araxiim saxaabiga anas ibnu maalik la yidhaahdaa wuxuu yidhi waxaan la tukaday nebiga sala allahu alayh wasalam la jirkiisa iyo abubakar la jirkiisa iyo cumar la jirkiisaan la tukaday iyo cuhmaan la jirkiisaan la tukaday kama maqlin axad yaga ka midii isagoo akhrinaya bismi illaahi alraxmaan alraxiim isagoo akhrinayo ma maqlin ee alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baan maqli jiray iyagoo akhrinayo xadiidkaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa xadiis saxiixa riwaayo kale waxay caddaynaysaa inaanay bisimka ka tegi jirinoo hoos u akhrin jireen oo imaam axmed wuxuu soo wariyey inuu anas yidhi fakaanuu laa yajharuuna bibismi illaahi alraxmaan alraxiim waxay ahaayeen qaar aan sare u qaadin bismi illaahi alraxmaan alraxiim nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan sare umay qaadi jirin ee hoos bay u akhrin jireen waana saxiix axaadiis kaleoo sheegaysa inay hoos u dhigi jireen lafdigaa ku soo aroortayna waa jirtaa oo kaanuu yusiruuna sheegaysa saxaabo kalaan anas ahayn oo soo warisayna waa jirta oo sida cabdullaahi ibnu mugafal saxaabiga la yidhaahdo waxa uu yidhi inankiisii yaziid la odhan jiray yaziid ibnu cabdillaah samicanii abii wa ana aquulu bismi illaahi alraxmani alraxiim faqaala ay bunaya iyaaka qaala walam ara axada min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam kaana abgada ilayhi xadathan fi lislaami minhu fainii qad sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama wa maca abi bakrin wa maca cumara wa maca cuhmaana falam asmac axada minhum yaquluha falaa taqulha ida anta qara'ta faqul alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin cabdullahi bn mugafal waxa uu inankiisii ku inkirayaa oo u diidayaa inuu bismi illaahi araxmaan araxiim salaadda sare u qaado ayuu saxaabigaasi u diidayaa dabeedna wuxuuhi waa kaaga digayaa waayo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam cid wax cusub oo diinta lagu soo darisiiyo uga nacay badnayd ma jirin buu yidhi cabdullaahi ibnu kafal saxaabiga la yidhahdaa odhanaaya waayo waxaan la tukaday buu yidhi cabdullaahi ibnu kafal rasuulka la jirkiisa iyo abuubakar la jirkiisa iyo cumar la jirkiisa iyo cuhmaan la jirkiisaan la tukaday falam asmac axada minhum kama maqlin cid iyaga ka midi yaquuluhaa isagoo odhanaaya kama maqlin falaa taqulhaa ha odhan buu yidhi ida anta qara'ta faqul alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wuxuu u jeedaa halla jahrin oo sare ha u qaadine hoos u akri buu u jeedaa sida riwaayaad kaleba caddaynayo xadiidkaana waxaa soo wariyey imaam axmed baa soo wariyey imaam axmed ayaa soo wariyey xadiidku duruq kalena waa leeyahay duruq kalena xadiidku waa leeyahay waana xadiis saxiixa weeye almuhim axaadiista ku soo aroortay bisimka in hoos loo akriyo ku soo aroortay waa badan tahay axaadiista aynu sheegnay baana ka mid a kuwa in sare loo qaadaa ku soo arooreen ma jiraan mise ma jiraan wax saxiixa ah oo sariixna ku ah oo ku cad in nebigu sala allahu alayh wasalam bisimka sare u qaaday saxiixna ah lama hayo laakiin waxa saxiixa ah ee ku soo arooray waa waxaan ku caddayn inuu sare u qaaday ama yacni ka sariixa ahina waa midaan saxiix ahaynoo aan sanad ahaan u sugnayn waxaa ugu xoog badan waxyaalahay cuskadaan culammada qaarkood xadiidka odhanaya abu hurayra uu tilmaamayo yacni salaaddii nebiga sala allahu alayh wasalam anaa idinku shabahaad badan oo idinku ekaasho badan dabeedna markuu tukadayna waxa uu akhriyay bismi illaahi araxmaan araxiim xadiiskaasaad mooddaa inuu dalaalo ahaan ugu dhow yahay masalada ay ka daliishanayaan oo fajahara bibismi illaahi araxmaan araxiim abu hurayra aanuu yidhi salaaddii nebiga anigaa idinku ekaansho badan oo idinku shabahad badan inkastoo riwaayaadka xadiisku ayna iswaafaqsanaynoo qaarkoodna fajahara ay sheegayaan qaarkoodna faqara ay sheegayaan laakiin culamada qaarkood way iclaaliyeen oo waxay yidhaahdeen lafdigaa sheegaya bisimka ayuu la jahray sheegaya iyadu ma sugna waayo nucaym almujmir ninka la yidhaahdaa la keli noqday ruwaadda kale lama soo werin waxay ruwaadda kale u soo wariyeen iyadoo uu ziyaadadaa ka maran yahay sidaas aawoodee culammada muxadisiinta qaarkood waxay yidhahdeen riwaayadaas waa macluulay yidhaahdeen oo way cilleeyeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen riwaayadan ziyaadadani waa sugantay bay yidhahan waa ziyaada min asiqa sheekh muqbil wuxuu mari jiray markii hore in ziyaadadani sugan tahay oo wuxuu odhan jiray nucaym almujmirna mutaabic buu leeyahay oo a'immada ku tagtay inay riwaayadani macluulo tahay masaladan waa ku khilaafay sida muqtaraxiisaba ku sugan laakiin akhiiran markii dambe wuxuu ku dambeeyey siday markaa a'immada qaarkoodba ku tageen inuu u noqdo ou markaa ku tago inay markaa riwaayadaasi macluulo tahay ziyaadada ahi oo aynay asixin calaa kulli xaal riwaayada iyo riwaayaat la mida bay culamada qaarkood ay cuskadeen sidaas aawadeed bay culamada qaarkood waxay istixbaabeen sida shaaficiyadoo kale badankoodu waxay istixbaabeen in bisimka sare loo qaado asxaabu wujuuha shaaficiyada shiikh ka mid ah khilaafay oo isagu yidhi sunnadu waa in hoos loo dhiga waxaan u malaynaya ibna abi hurayre inuu ahaa asxaabu wujuuha shaaficiyadu ka mid ahaa waxaanuu yidhi sunnadu waa israarka arrinka ku saabsan in lala jahrana shiicada xaggeeday ka timi sidaas aawadeed riwaayaadka la soo wariyey waxa la gaara buu yidhi shiikhaa shaaficiga ahi yacni cid markaa tashayuc ku sugan yahay baa la gaara oo cid kale lamay soo weri saas aawadee jamaahiirtii shaaficiyada sheikhaasi waa khilaafa culamada qaarkoodna waxay mareen in israarku sunno yahay maadaama axaadiista sariixa ee saxiixa ay ku soo aroortay in la siraysto oo jahri aynay ku soo aroorin culamada qaarkoodna waxay mareen in hoos loo dhigaana inay sunno tahay in sare loo qaadana inay sunno too jaaza wajaaze ay too labaduba sunno tahay haddii hoos loo dhigiyo haddii sare loo qaado mid waliba waa sunnay yidhaahdeen culammada mucaasiriintana kuwa sidaa doortay waxaa ka mid a ah cabdulcasiis ibnu cabdallah ibnu baaz raximahu llah waxaa kaloo ka mid a ah axmed ibnu yaxya najmi ayaa isaguna ka mid oo yidhi in la siraysto hoos loo dhiga iyo in sare loo qaada kilaahumaa sunnatun labada mid waliba waa sunne almuhim sida laakiin ajwadka ah ee qawiga ay waxay tahay waa in markaa israarku sunno yahay maadaama axaadiista marfuucah ee saxiixa ah ee mas'aladana ku cadi ay sidaas yadaa ku soo aroortay axaadiista khilaafsanna ama waxaan saxiix ahayn ay tahay ama waxaan sariix ahayn ay tahay sidaas aawadeed taa la hubo oo ku saabsan siraysadka la siraysanayo hoos loo akhrinayo ayaa sunnadu markaa tahay hadduuse ruuxu sare u qaado yacni markaa lama odhanayo maadaama salafka ay isku khilaafeen mubtadic buu ku noqonayaa ama bidcu ku jira ama wax la mida lama odhanaayo waa arrinay salafka isku khilaafeen oo ixtimaal leh wallahu aclam mana aha bisimka in laga tegaayo oo madaahibta qaarkood waxay qabaan bisimka markaa inaan laba akhrinin qowlkaasi isagu waa kalad oo sax ma aha waa inaan bisimka laga tegin oo bisimka la akhriyaa ee eh, laakiin waxay ku saabsan tahay masalada la kala arjaxayaa yacni ma hoos baa loo dhigayaa mise saraa loo qaadayaa iyo may ku fadli badantoo ku fiican tahay taasay ku saabsan tahay laakiin in laga tago ma aha alqiraa'atu aayatan aayatan halkanna wuxuu sheikhu kaga hadlayaa akhrinta qur'aanka la akhrinaayo in loo akhriyo aayad aayada loo akhriyo xaal la taqdiicinayo aayad aayad loo kala goynaayo akhrinta loo akhriyo halkanna kaga hadlaya huma yaqra'u intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu akhrin jiray alfaatixata faatixada ayuu akhrin jiray wa yuqaicuhaa faatixada waa googoyn jiro jarjari jiray aayatan aayatan aayad aayad buu googoyn jiro o u jarjari jiray bimacnaa aayad walba gaar buu isugu taagi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim uma yaqifu markuu bisimka akhriyo waa istaagi jiray uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma yaqifu dabeedna waa istaagi jiray uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray alraxmaan alraxiim uma yaqifu dabeedna waa istaagi jiray uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray maaliki yawmi ddiin wahaakada ilaa aakhiri suurati sidaasuu u wadi jiray oo aayad walba gaarkeedu isugu taagi jiray ilaa suuradda dhammaadkeeda laga gaadhayo wa kadalika sidaasoo kale kaanat waxay ahayd qiraa'atuhu akhrinta nebigu sala allahu alayh wasalam kulluha dhammaanteed kadalika sidaasoo kaley ahayd yaqifu wuxuu istaagi jiray calaa ru'uusil aayi aayadaha madaxoodu isku taagi jiray walaa yasiluhaa kuma xidhiidhin jirin bimaa bacdaha waxa ka dambeeya kuma xidhiidhin jirin ee aayad walba gaarkeedu isugu taagi jiray xadiidkaana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey waxa uu yidhi sheikhii qaariga ahaa ee abu camri daani la odhan jiray markuu xadiidka isna soo wariyey wa kaana jamaacatu min ala'immati asaalifiina waalquraa'i almaadiina waxay ahaan jireen buu yidhi koox ka mida imaamiyaalkii hormaray iyo quraadii tegey koox ka midii waxay ahayd yastaxibbuuna qaaray jeclaystaan bay ahayd abu camri iddaani qaariga la yidhaahdaa yidhi alqaطca goynta la gooyo cala alaayaati aayaadka lagu gooyo qiraa'ada oo la isku taagay jeclaysan jireen in tacallaqa bacduhunna bibacdin qaarkoodba aayaadka qaarka kale haba ku tacalluqaane aayad walba gaarkeeday isugu taagi jireen oo may xidhiidhin jirin waxaanu ka tilmaamayaa a'immadii hore qaarkood iyo quraadii hore inay qaarkood sidaa istixbaabi jireen waa inay eegi jirin tacalluqa aayaadku xataa macna ahaan ay isugu tacalluqaan iyadoo wakhtiyada dambe quraadii ay u badatay in aayaadka haddii macnahoodu isku tacalluqaan oo isku xidhan yihiin aynay aayadda isku taagin oo ay xidhiidhiyaan fa waylun lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun taasoo kale quraa badani waxay yidhaahdaan yaan la isku taagin almusalliin yaan la isku taagin oo aayadda yaan lagu joogsan waayo dee sifadan baa caddaynaysaa kuwa waciidkani ku dhacaayo marka si aan macno faasida looga qaadanin waa in la xidhiidhiyaayo labada aayadood la isku xidhiidhiya sidaas yadaa ah, ayaa quraa badan camalkooda u badan yihi oo ay maraan laakiin sunnadan ama xadiidkani wuxuu caddaynayaa in aayad walba gaarkeeda la ysugu taagayo oo aayadaha yacni markaa iyaga la eegaayo oo taas markaa la raacayo sheekh albani waxau yidhi qultu wa haadihi sunnatun acrada canha jumhuuru lquraa'i tani waa sunne acrada canha ay ka jeesteen jumhuuru lquraa'i quraada badankoodu ay ka jeesteen fii hadihi alasmaani wakhtiyadan ay ka jeesteen fadlan can gayrihim iska daa dadka kale xataa kuwii quraada ahaabaa wakhtiyadan badankoodu ka jeesteen arrinkaas marka qiraacadan uu nebigu sala allahu alayh wasalam aayad aayadda isku taagayaa kuma gaar ahayn faatixadoo keliya waa qiraa'adiis oo dhan ayay ahayd oo nebigu sala allahu alayh wasalam qiraacada uu qur-aanka akrinaayo saas u akrin jiray waxaana ku tusinaysaa xadiidka imaam axmed wa kayruhu soo wariyeen oo sheegaya in umu salama oo nabiga sala allahu alayh wasalam zawjaadkiisii ka mida ah radia allahu canha wa ardaaha annahaa su'ilat can qiraa'ati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey akhrinta nebiga sala allahu alayh wasalam baa la weydiiyey lama weydiin faatixadoo keliya qiraa'ada nebigaa la weydiiyey can qiraa'ati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam faqaalat kana yuqadicu qiraa'atahu aayatan aayatan dabeedna waxay tidhi waa googoyn jiray qiraa'adiisa aayad aayad buu googoyn jiray markaasay dabeedna akhriday bismi illaahi araxmaan araxiim aayad aayad u akhriday marka tan tamhiil baa looga jeedaa taxdiid loogama jeedo oo lagama tilmaamaayo in waxa weeye qiraa'aday ka hadlaysaa inay faatixadoo keliya ku saabsan tahay su-aasha la weydiinayaa waa can qiraa'ati rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam qira'atina waa masder loo idaafeeyey macrifo qaacidaduna waxay tahay haddii masder macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa'iideeyaa dabeedna waxay tihi kaana yuqaicu qiraa'atahu qiraa'atahu kula qiraa'atihi bay noqonaysaa waayo waa masder loo idaafeeyey macrifo haddii masder macrifo loo idaafeeyana wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa oo qiraa'o oo dhan baa soo gelaysa saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen tani waa tusaalayn la tusaalaynaayo laakiin cumuumka hadalku yacni sidiisaa loo qaadanaya inuu caam yahay oo aanu faatixada ku gaar ahayn alcallaamatu bnu lqayim waxa uu yidhi isagoo masaladaa ka warramaya wa hada huwa alafdalu alwuquufu calaa ru'uusi alaayaati sidaas baa fadli badan in aayad walba gaar la ysugu taago wain tacallaqat bima bacdaha haba ku tacalluqda waxa ka dambeeya aayadduye in la ysku taago aayadda ayaa afdala wadahaba bacdu alquraa'i ilaa tatabuci alaqraadi walmaqaasidi walwuquufi cinda intihaa'iha waxa uu ibnulqayim yidhi quraada qaarkoodna waxay ku tageen in ujeeddooyinka iyo maqaasidda iyo macnaha xaggiisa la raaco la ilaaliyo la yskuna taago marka waxa macnaha isku xidhani u la isku taago wuxuu yidhi isagoo hadalka sii wata ibnu اlqayim waitibaacu hadyi الnabiyi salى اllahu alayh wasalama wa sunatihi awlaa hanuunka nebiga in la raaco iyo sunnadiisa in la raacana ka haboon yacni markaa quraada qaarkood siday ku tageen in la raaco wa minman dakara dalika albayhaqiyu fii shucab اliimaani wa gayruh culammada sidaa sheegtayna waxaa ka mid a ah yacni sheikha bayhaqi la yidhaahdo oo culammada shaaficiyada ka mid ah kitaabkiisa shucab uliimaan ayuu ku sheegay culamo kalena waa sheegtay wa rajaxa alwuquufa calaa ru'uusi alaayi in tacallaqat bima bacdaha waxaanu arjaxay in la isku taago aayadaha madaxooda walow aayadahaasi haba ku tacalluqaan waxa ka dambeeye zaadulmacaadkuu ka soo naqliyey sheikhulalbani oo kitaabka markaa waxa way muwasac ah ee sifatu salaadku kusoo naqlinaya asalka u ah wa qaala sheekh caliy lqaari waxa uu kale uu yihi sheikha la yidhahdo mulla caliy alqaari oo culamada xanafiyada ka mid ah min culamaa'i qarni alcaashirna ka mid ahaa ajmaca alquraa'u calaa ana alwaqfa cala alfawaasili waqfun xasanun walow tacallaqat bima bacdaha wuxuu sheekhu ka soo naqliyey mulla cali alqaari inuu yidhi quraadu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen calaa ana alwaqfa cala alfawaasili waqfiga la isku taagayo fawaasisha waxaa loo jeedaa fawaasisha aayaadka waqfun xasanun inuu yahay waqfi wanaagsan walow tacallaqat bima bacdaha haba ku tacalluqdo waxa ka dambeeyey waqfi wanaagsan inay tahay ayay quraadu ku ijmaaceen buu yidhi oo isagu ijmaac baaba ku soo raray almuhim masaladaa sunnadeedu waxay tahay waa in aayad kastaba gaarkeeda la isugu taago ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan haddii aayadda waxa ka dambeeya ay ku tacalluqdo waa in marna aayadda laysku taagaa mar labaadna lagu noqdaayoo la xidhiidhiyaa si marna loo eego xaggii aayadda in la xaq siiyo marna xaggii macnaha in la milicsado arrinka caynkaasna waxaa layga sheegay inuu waxa weeye maxamed ibnu saalix alcuthaymiin inuu sidaas yadaa sheegay baa sheekh imaan iisoo naqliyey raximahullah llah qurada qaarkoodna sidaas yadaa bay ku mucaamilaan oo imka xusari oo kale waqtiyada qaarkood waxa uu sameeyaa sidaa ibnu cuthaymiin sheegaayo inuu hadday sidaa isugu tacalluqaan marna aayadda isku taago marka labaadna intuu dib ugu noqdo oo xidhiidhiyo calaa kulli xaal laakiin waxa weeye sida markaa ay culammada badankoodu ku sheegeen sunnadii inay tahay oo a'immadii horena qaarkood ay sheegeen culamada qaarkoodna ay ijmaacii quraadaba ku soo naqliyeen dawaahirta axaadiistana laga qaadanayo in la raacaa ka fiican oo ah aayad walba gaarkeeda in la taago wax dhibina markaa taas kuma sugna mar hadduu sunnaha ruuxu raacayo marka xataa hadduu soo maro ruuxu walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gada dhibi kuma sugna ilaa an yashaaa allah haddana inuu ka bilaabo ow aayadda saa isugu taago waayo waa itibaac sunnada nebiga sala allahu alay wasalam oo la raacayo wallahu aclam wa kaana taaratan wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam marna yaqra'uhaa mid akhriya buu ahaa faatixada maliki yowmi ddiin oo maaliki wuxuu akhrin jiray bilqasri in maliki uu akhriyo oo aanuu miimka medin ayuu wakhtiyada qaarkoodna nebigu akhrin jiray sala allahu alayh wasalam qira'adana waa qiraa'o saxiixa oo mutawaatira ah qura'ada qaarkood baana akhriyey laakiin caasim kama mid ahaa qura'ada akhriday maliki yowmi ddiin ee caasim isagu wuxuu u akhriyey uun maliki yowmi ddiin sidaasunbuu akhriyey rukniyat lfaatixa faatixada rukninimadeeda wa fadaa'iluhaa iyo fadaaisheeda ayuu halkana sheikhu kaga hadlayaa raximah llah wa kaana yucadimu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yucadimu mid weyneeye ayuu ahaa min sha'ni hadihi suurati suuraddan sha'nigeeda iyo xaalkeeda waa weynayn jiray faatixada ah fa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahda laa salaata liman laa yaqra'u fiiha bifaatixati alkitaabi laa salaata salaadii uma sugnaan liman laa yaqra'u kii aan akhriyaynin fiiha ragcadda gudaheeda aan ku akhriyayn bifaatixati alkitaab kitaabka faatixadiisa aan ku akriyayn fasaacidan iyo wax kaloo dheeraadka ah aan akriyayn xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey asalka xadiidku wuxuu ku soo arooray bukhaari iyo muslim ziyaadada fasaacidan ahna waa saxiixo oo iyaduna waa sugan tahay fasaacidanna waxaa loo jeedaa in faatixadii yacni qur-aan kale la raaciyo lagu daro ama aayado kale ama suurad kale la raaciyo wa fii lafdin lafdi kale uu xadiisku leeyahay waxaa ku sugnaa laa tujzi'u gudi mayso asixi mayso salaatun salaad salaadaasoo laa yaqra'u rajulu aanu akhriyayn ninku fiiha salaadda gudaheeda bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa aanu akhriyayn kifaayana ma aha salaadoo dhan ruuxu inuu yidhaahdo hal faatixaan gudaheeda ku akhriyey ee ragcaddii walba waa in gaar faatixa loogu akhriyaa sida axaadiisuba sii caddaysay xadiidkana waxaa soo wariyey daara qutni iyo ibnu xibbaan labadubana waa saxiixiyeen laa tujziu inaynay asaxayn baa laga qaadanaya marka nafyiga laa salaata salaadda la nafinayo kamaal inaan la nafinayn ee nafyiga looga jeedo in salaadda sixadeeda la nafinaya laga qaadanaya wa taaratan yaquulu marna wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahdaa man sallaa salaatan ku kastoo tukada salaatan salaa tukada salaadaasoo lam yaqra' fiiha aanu gudaheeda ku akhriyin bifaatixati alkitaab kitaabka faatixadiisa aanu ku akhriyin fa hiya khidaajun salaadaasi waa mid naaqusoo dhantaalan weeyi waa mid dhantaalan ama waa mid naaqusa hiya khidaajun waa mid naaqusoo dhantaalan weeyi hiya khidaajun waa mid dhantaalan weeye hayru tamaamin waa mid aan dhammaystirnayn saddex goor baa nabigu ku celiyey sala allahu aleyh wasalam fa hiya khidaajun hiya khidaajun hiya khidaajun markii afraad buu wuxuu yidhi hayru tamaam xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wa yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam mid yidhaahda qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka isagaa khayrkiisu batay wa tacaala isagaa korreeye qusimat asalaatu waa la qaybiyey salaadda waxaa loo jeedaa akhrinta salaada lagu akhrinayaa la qaybiyey oo qiraa'adii salaada lagu akhrinayo ayaa laga soo qaaday ee faatixada gaar ahaan inay salaadoo kale ka dhigan tahay waa min baabi itlaaqi lkulli wa iraadati اljuz'i shay guud baa la itlaaqay oo la sheegay shay gaaraana loo jeedaa oo salaaddii wax ka midaa loo jeedaay oo akhrintii baa loo jeedaa qusimat waa la qaybiyey buu ilaahay yidhi waa xadiisu lqudsi asalaatu salaaddaa la qaybiyey yacni akhrinta salaada lagu akhrinayo faatixada abaa la qaybiyey baynii aniga iyo wa bayna cabdii anigiiyo addoonkayga naloo kala qaybiyey nisfayni laba qaybood ilaahay baana markaa qaybiyey oo sidaa ka yeelay marka lilcilmi ayaa muqayaru siiqo looga dhigay fa nisfuha qiraa'ada barkeed lii anigu ii sugnaaday ayuu ilaahay yidhi wa nisfuhaa barkeedna licabdi addoonkaygu u sugnaaduu ilaahay yidhi walicabdii addoonkaygana waxaa u sugnaaday maa sa'ala wuxuu markaa weydiistay baa u sugnaaday yacni wuxuu i weydiistaa u sugnaadaa macnuhu u dhacaya wa qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam waxaanu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo sii caddaynaya iqra'uu akhriya yaquulu lcabdu wuxuu odhanayaa addoonku yacni faatixada akhriya yaquulu lcabdu wuxuu odhanayaa addoonku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu odhanayaa yacni mahad ilaahay baa la gaara khalaa'iqda kii rabbiga u ahaa baa la gaara yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhahdaa markuu addoonku yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamidanii cabdii waa facila yafcalu waxa imahadiyey cabdii addoonkay baa imahadiye o imahadnaqay wa yaquulu alcabdu wuxuu odhanayaa addoonku alraxmaani alraxiim yaquulu allahu ilaahay wuxuu odhanayaa asnaa calaya cabdii waxa i ammaanay addoonkaygii wa yaquulu alcabdu wuxuu odhanayaa addoonku maaliki yowmi ddiin yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu odhanayaa majadanii cabdii waxa i weyneeyey addoonkaygii oo ammaanuu igu weynaynayuu i ammaanay yaquulu alcabdu wuxuu odhanayaa addoonku iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaala wuxuu yidhi fahaadihi baynii wa bayna cabdii ilaahay baa wuxuu yidhi kaasi anigii addoonkayga inaga dhaxaysaa buu ilaahay yidhi walicabdii maa sa'al addoonkaygana waxaa u sugnaaday ku i weydiistaa u sugnaaday yaquulu alcabdu wuxuu odhanayaa addoonku ihdina asiraata almustaqiim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل يعني كواس وحي أسقنادين أدون كيغي أسقنادين بو إلهي يري ولعبدي ما سأل أدون كيغنا وحا أسقنادي كوي ويديسا أسقنادي حديث كنا وحا سوريي مسلم بصحيحة كسوريي وغيره وكان يقول wuxuu ahaa nebigu salى اllahu عalيyه wasalam mid yidhaahda ma anzla allahu عaza wajala fi الtawraati wاlinjiili midla umi اlqur'an ma anzla allahu ma soo dejinin ilaahay caza ilaahay isagaa haalibah oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyne fi tawraati tawraat kuma soo dejin walaa fi linjiili injiilna kuma soo dejin midla umi اlqur'an amil qur'aanka oo kale bimacnaa faatixadoo kale kuma soo dejin qur'aanka asalkiisa waxaa loo jeedaa faatixada umulqur'aan waxaa loo jeedaa asalka qur'aanka faatixadaa loo jeedaa waa suuradda qur'aanka ugu weyn waa faatixada qur'aan iyo qur'aan labada mid walbana waa la yidhaahdaa oo dhibi kuma sugna haddii qur'aan la yidhaahdo quraada qaarkoodna waxay akhriyaan mawdic kastay qur'aanka kaga soo aroortay lafdiga qur'aan qur-aan bay akriyaan waxay ku sameeyeen xarakatu naqli hamzada xarakadeeday naqliyeen ra'daa loo raray markaase hamzaduna dhacday marka wax xaraji kuma sugna haddii la yidhaahdo qur'aan haddii la yidhahdo iyo haddii qur'aan la yidhaahdo wa hiya sabcu almathani waa toddobada soo noqnoqda weeye oo waa sabca almathani ilaahayna wuxu uhi walaqad aataynaaka sabca min almathani waalqur'aana alcadiim waxaanu ku siinay toddoba ka mida kuwa soo noqnoqda waa toddoba aayadood waayo faatixadu toddoba aayadood bay ka koobantay iyo qur'aan weyn baanu ku siinay wa hiya asabcu almathani wa hiya faatixadu asabcu almathani waa toddobada soo noqnoqda weeye waalqur'aanu qur'aankii weeye alcadiimu weynida badnaa aladii kaasoo uutiituhu laysiiyey baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidkana waxaa soo wariyey nasaa iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiye sheekh albaanina waa saxiixiye waxaana laga qaadanayaa faatixadu suurad la midi inaan towraad iyo injiil aynay ku sugnayn saas aawadeed waxaa lagu gaar yeelay salaada in lagu akriyo faatixada oo salaadan lagu akriyana aynay asaxayn ragcad kastana lagu akhrinaayo waa suuradda qur'aanka ugu weyn dadka qaar baa waxay odhanayaan qur'aan ma naqaan yacni waxa weeye faatixadii iyo suuradaha kalea taqaana ku celceli faatixadii baa taqaanaa oo qur'aanka suuraddii ugu weynayd ah ya yadaba laazima ku celceli suuradaha kale aad taqaanana ku celceli wa amara sala allahu alayh wasalam wuxuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam almusia salaatahu kii salaaddiisa xumeeyey wuxuu amray an yaqra'a biha inuu akhriyo faatixada ayuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam fii salaatihi salaaddiisa gudaheeda ku akhriyo ayuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam waana saxiix wa qaala wuxuu ku yidhi liman lam yastatic kii aan kari karin xifdaha inuu faatixada qaybo kii aan awoodi karin nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qul waxaad tidhaahdaa subxaana allah ilahay baa xumaan ka nazaan walxamdu lilah mahadi ilaahay bay u sugnaatay walaa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane wallahu akbaru ilaahay baa wax walba ka weyn walaa xawla walaa quwata ilaa billaah wax markaa tab la yidhaahdaa iima sugnaan wax tamar la yidhaahdaana iima sugnaan ilaa billaah kaalmaysi aan allaha kaalmaysanayo mooyaane si kale iguma sugnaan xadiidkaana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo ibnu khusayma soo wariyey xaakim iyo ibnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiixiyey xaakim waa saxiixiyey albani waa saxiixiyey waa xadiid saxiixa wa qaala wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam lilmusii'i kii xumeeyey salaatahu salaaddiisa xumeeyey wuxuu ku yidhi fain kaana macaka qur'aanun hadduu la jirkaaga ahaaday qur'aan faqra' bihi qur'aanka akhri wa ilaa haddaanad qur'aan qaybsanayn faxmad illaaha ilaahay mahadi wa kabirhu takbiiro allahu akbar dheh wahallilhu tahliilo oo laa ilaha illa allahu dheh xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawud iyo tirmidi tirmidina waa taxsiiniyey sheekh albaanina wuxu uhi sanadkiisu waa saxiix almuhim salaada in faatixada lagu akhriyaa waa lagama maarmaan rukni arkaanta salaada ka mida weeye in faatixada la akhriyaa haddaan faatixada la akhriyinna salaaddii asixi mayso axaadiistaa badane kala duwan baana ku soo aroortay marka ilaaba ilaa waa in faatixa la akhriyaa ragcad kastana waa in gaar loogu akhriyaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ninkii salaaddiisa xumeeyey waxa uu ku yidhi salaadaadu ma dhammaystirmayso ilaa waxa weeye aad qiblada intaad qaabisho aad takbiirato allahu akbar tidhaahdo aad deedna ilaahay ammaanto oo aad rabbi takbiiriso ood markaa waxa weeye rabbi ammaanto dabeedna markaa waxa weeye aad akrido marka faatixada akhrido marka akhrinta faatixada la akrinayaa nebigu sala allahu alayh wasalam in ragcadda lagu akriyo waa sheegay ragcaddaa hore markuu dhammaystirayna waxa uu nebigu amray inuu salaaddiisa kalena saasoo oo kale sameeyo oo ragcaddaa hore siduu u tusaaleeyey oo yihi waxaa samee oo waxaa samee oo waxaa samee ragcad kasta saasoo kale ku samee buuri marka waxaa laga qaadanaya faatixada in ragcad kasta lagu akrinaayo faatixadaan la akriyinna salaaddii ma asaxayso qur-aan kale in la akriya isagoo faatixada ruuxu garanaya kama gudayso waayo axaadiista qaar waa tan sheegaysa laa tujzi'u salaatun laa yaqra'u arajulu fiiha bifaatixati alkitaab inaanay ansaxaynin haddaan faatixada lagu akhriyin ayaa xadiidku sheegaya qolyaha xanafiyada la yidhahdaa waxay yidhaahdeen waxaa faral ah in qur-aanun la akriyo laakiin khusuuska faatixa inuu noqdo qur-aanka la akrinayaa waa waajiba faral maaha bay yidhahdeen waxay u jeedaan salaadda asixitaankeedu qur-aan in la akriyo waa ku xidhan tahay laakiin asixitaanka salaaddu asaxaysaa kuma xidhna faatixa in la akhriyo ee haddaanu faatixada akhriyinee qur-aan kale uu iska akhriyo oo faatixadii ka tagay qolada xanafiyada la yidhahda ay yidhaahdeen madhabta xanafiyada la yidhaahdaa ay yidhaahdeen salaaddii waa asaxday laakiin dembi la jirkeed bay asaxday way asaxday oo waa ka gudaysaa oo faralku waa ka dhacayaa laakiin caasimun buu noqonayaa oo waajib buu ka tegaye rukni kama tegin laakiin qowlka xanafiyadu ku tageen waa daciif saxiixuna wuxuu yahay sida qawiga ahi jamaahirta culammadu siday ku tageen oo maalikiya iyo shaaficiya iyo xanaabila iyo ahlulxadiidka dhammaan siday ku tageen ayaa markaa saxiixa oo in faatixa lagama maarmaan tahay yacni qur-aan kale hadduu ruuxu garanayo faatixana inaan qur-aan kale ka kaafinaynin sixada salaaduna faatixada ku xidhan tahay sidaas iyada ah ayaa saxiixa waana sida jamaahirta culamadu ku tageen xadiidka laa tujzi'u salaatun laa yaqra'u alrajulu fiiha bifaatixati lkitaabna nawowi laftiisu waa saxiixiyey wuxuu ihi sanadkiisu waa saxiix ibnu khusayme laftiisuna waa saxiixiyey culamo kaloo saxiixsan hore inu sheegna marka faatixada iyadu markaa rukni weeye waa lagama maarmaan in la akriyo la-aanteedna salaaddu asix haddaanu ruuxu faatixa garanayn ka warran haddaanu faatixo garanaynin waxa uu nebigu u sharciyeeyey inuu markaa tasbiix iyo tahliil iyo takbiir iyo taxmiid subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah inuu ku celceliyo ilaa intuu faatixada baranayo ilaa intuu faatixada baranayo adkaartaasuu ku celcelinaya waxayna culamada qaarkood yidhaahdeen hadday dhacdo inuu qur-aan kale garanaayo oo aan faatixo ahayn laakiin faatixadii aanu weli baran oo qalad baa dhacay oo qur-aan kalaa la horbaray ruuxuna goortuu soo islaamayba waa dhowdahay weli faatixadii ma baran qur-aankaa kale uu garanaya inuu ku celceliya waxay ka fiican tahay inuu adkaarta kale ku celceliyo waana macnaha aan filayo sheekh albani inuu xadiidkan kale u keenay fain kaana macaka qur'aanu faqra' bihi wa ilaa faxmad illaha wakabirhu wahallilu marka bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin hadday marka waxa weeye faatixadii kuba adkaato oo barashadeedii ku adkaato oo laakiin qur-aan kale u fududaado ilaa intuu faatixada ka baranayo qur-aankaa kale ha ku celceliyo u garanayo ee u sahlanaaday calaa kulli xaal hadduu markaa waxa weeye faatixa iyo qur-aan kale toonna aanu garanayna waynu tasbiixda iyo takbiirta iyo taxmiidda waynu ku celceliya naskhu lqiraa'ati wara'a alimaami fi ljahriya wuxuu sheikhu baabaystay akrinta in la nasakhay imaamka dabadii la akrinaayo fi ljahriyati salaada qiraa'ada lala jahrayo imaamku sare uu akrinaayo in markaa ma'muumiintu inay akhriyaan faatixada in laga nasakhay oo xukunka inay iska daayaan inay ka dambaysay aduu calaa kulli xaal waa qowl akhwaasha ka mid ah laakiin sawaabku waxay tahay sida uu sheikhu sheegay si aan ahayn ayaa ka saxan oo marlayba ruuxu inuu markaa faatixa akhriyo ayaa saxan sidaynu dibba ka caddayn doonno marka ra'yigan la iskuma waafaqsana a'immada madaahibtuna waa isku khilaafsan yihiin madaahibta qaarkood baana sidan sheekh albani hadda qoray yacni ku tegey oo isaguna keligii kuma aha ha yeeshee marka waxa weeye dee la iskuma waafaqsano madaahibta qaarkood waa khilaafsan yihiin oo waxay qabaan mar layba ruuxu inuu faatixada akrinayo hadduu xataa ma'muum yahay salaaddu sirri ha noqoto qiraa'ada hoos ha loo akrinayo ama sare ha loo akrinaye in faatixada mar layba qofku akhrinaayo sidaasaana saxiixa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam qad ajaaza mid banneeyey buu ahaa lilmu'tamiina kuwa imaamka ku xidhay wuxuu u banneeyey an yaqra'uu biha inay akhriyaan faatixada waraa'a alimaami imaamka dabadi inay akhriyaan buu u banneeyey fi salaati aljahriyati salaadda jahriga ah gudaheeda inay ku akhriyaan buu u banneeyey xaysu kaana wuxuu markaa u baneeyey markuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam fii salaati lfajri salaad subax mid ku sugan oo fa qara'a nebigu sala allahu alayh wasalam u akhriyey qiraa'adii fa ay ku cuslaatay calayhi nebiga sala allahu alayh wasalam korkiisa alqiraa'atu akhrintu ay ku cuslaatay falamaa faraqa markuu nebigu sala allahu alayh wasalam ka faaruqay salaaddii uu ka faaruqay oo ka baxay qaala wuxuu yidhi lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum waxaa laga yaabaa inaa akhrinaysaan imaamkiinna dabadii inaa qur-aan akhrinaysaan baa laga yaabaa qulnaa waxaanu nidhi bay yidhaahdeen xadiiska cubaadat bnu saamit baa soo wariyey nacam haddan yaa rasuula allah waanu akrinaa rasuulka ilaahayow haddan qiraa'o deg degaanu akrinaa rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam laa tafcaluu ha samaynina ilaa an yaqra'a axadukum inuu akhriyo mooyaane midkiin bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisa uu akhriyo inuu faatixada akhriyo mooyaane wax kale ha samaynina laa tafcaluu ha samaynina ilaa an yaqra'a inuu akhriyo mooyaane axadukum midkiin bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisa uu akhriyo fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha fainahu ay fa shaana arrinku laa salaata salaadi ma jirto liman lam yaqra' biha cidda aan faatixada akhriyin salaadi uma jirto salaadi uma jirto xadiidkaana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa juska qiraa'ada ku soo wariyey juzu lqiraa'a faatixada akhrinta la akrinaayo ayuu risaalo yar ka qoray marka risaaladaas uu soo wariyey abu daawuudna waa soo wariyey axmedna waa soo wariyey imaam axmedna waa soo wariyeen daara qudni iyo bayhaqi iyo culamo badan baa soo warisay xadiiskuna waa saxiix bukhaari waa xujaystay wax daciifana ma xujaysto agtiisa inuu saxiix ka yahaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka taxsiiniyey tirmidi iyo daara qudni baa labaduba yidhahdeen waa xasan waxaa kaloo saxiixiyey bayhaqi ayaa yidhi xadiidku waa saxiix waxaa kaloo quweeyey khataabi ayaa yidhi xadiidku waa jayid oo wax tacniya kuma sugna ibnu xibbaan baa isaguna saxiixiyey axmed maxamed shaakirna wuxu uhi waa xadiis saxiixa sheekh albaanina saas ilaag waa quwey xadiidka sanadkiisao maxamed ibnu isxaaq uu ku jiraana riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya inuu samaac makxuul inuu ka maqlay oo riwaayada daara qudni iyo axmed iyo bayhaqiyo ayaa caddaynaya samaac caddaynaya sidaas aawadeed yacni markaa waa mudalliso wuu cancaneeyey laguma cilaynaayo maadaama riwaayo tasriixinaysa samac lahayo marka xadiisku waa mid saabit oo sugan uma nahaahum xadiiskaa hore wuxuu ku cad yahay inaan faatixada iyada laga tegeyn oo xataa imaamku markuu qiraa'ada la jahraayo ee in ma'muumiintii imaamka ku xidhnayd yagu faatixada inay akrinayaan laakiin wax kale aynay ku darayn haddii imaamku qiraa'adii uu la jahrayo suurad kale lalama akhrinayo ma'muumiintu lama akhrinayaan faatixada se kama tegayaane faatixada way akhrinayaan laakiin qur-aanka kale uu imaamku akrinayay dhegaysanayaan ee iyagu kuma darayaan inay suurad kale ku ladhaan uma nahaahum intaa dabeed wuxuu nebigu ka nahiyey oo ka reebay can ilqiraa'ati kulliha akhrinta dhammaanteed waa ka reebay nebigu sala allahu alayh wasalam fi ljahriyati salaadda qiraa'ada lala jahraayo gudaheeda akhrinta nebigu waa ka reebay dadka macmuumiinta ah ee imaamka ku xidhan waa ka reebay wa taasina xiinama insarafa waxay markaa ahaatay ama xasishay markuu ka soo gedoomay ama ka soo baxay nebigu sala allahu alayh wasalam min salaatin jahara fiiha bilqiraa'a salaad uu ka baxay salaaddaasoo oo qiraa'ada sare u qaaday wa fii riwaayatin riwaayana waxaa ku sugnayd annahaa salaatu subxi salaadaasi inay salaatu subxi ahayd faqaala wuxuu nebigu yihi salى اllahu عalayh wasalam hal qara'a macii minkum axadu aanifan miyuu akhriyey aniga la jirkayga minkum xaaluu idinka idinka mid yahay axadun cidi miyay akhriday aanifan haddeer faqaala wuxuu ihi rajulu nin baa wuxuu ihi nacam haa ana yaa rasuula allah anigaa akhriyey faqaala wuxuu nabigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam inii aquulu anigu waxaan leeyahay maali unaazacu maxaa markaa qiraa'ada layga jiidjiidayaayoo qiraa'ada markaisaga layga dhex gelaya qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi fantaha annaasu way ka oo waa ka reebtoomeen dadkii can ilqiraa'ati akhrintii bay ka reebtoomeen maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam kale jirkiisa ay la akrinayeen fii maa jahara fiihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kuu rasuulku gudihiisa kula jahray oo sare u qaaday bilqiraa'ati akhrinta uu sare u qaaday oo la jahray gudihiisa taalla jirkeeda inay wax la akhriyaan nebiga way ka reebtoomeen oo way ka hadheen xiina samicuu daalika markay ka maqleen kaas hadalkaa ka maqleen min rasuuli llahi sala allahu alayh wasllam rasuulka ilaahay ka maqleen wa qara'uu way akhriyeen fii anfusihim nafahooday markaa ku akhriyeen oo hoos bay u akhriyeen siran xaalay siraysanayaan fii ma laa yajharu fiihi alimaamu kaanuu imaamku gudihiisa la jahrin oo sare u qaadin akhrinta hoos bay u akrinayeenoo yacni way siraysanayeen xadiidkaana waxaa soo wariyey maalik bukhaari oo juz-u lqiraa'a ku soo wariyey abu daawuud iyo axmed ayaa soo wariyey tirmidina waa taxsiiniyey culamo kalena waa saxiixisay sida abu xatim araazi sida ibnu xibbaan sida ibnu lqayim laakiin culamada qaarkood waxay cileeyeen qadarka dambe ee ku saabsan faintaha annaasu can alqiraa'ati ilaa aakhirka laga gaadho oo waxay yidhahdeen intaa dambe culamada qaar baa cilleeyo o yidhi waa macluulo cilladay u sheegeenna waxay tahay waxay yidhaahdeen min kalaami zuhriyi iyadoo ah baa la soo wariyey sidaas aawadeed idraaj baa ku sugan oo waa hadalkii zuhriya hadalkii abi hurayre kama mid aha xaafid ibnu xajarna wuxuu yidhi qawluhu faintaha annaasu ilaa aakhirihi mudrajun fi lkhabr khabarka waa mid la idraajiyo lasoo gudageliyo min kalaami zuhriyi zuhri hadalkiisuu ka mid ahaaduu xaafid ibnu xajar yidhi bayanahu lkhatiibu khatiib baana caddeeyey oo iyadoo hadalkii zuhriya soo wariyey waitafaqa calayhi lbukhaariyu waxaana isku waafaqay bukhaari oo taariikhda ku sheegay waa abu daawuuda wa yacquub ibnu sufyaan waduhliyu waalkhaaabiyu wagayruhum a'immada xadiidka waaweyn baa ku tegey imaamu lbukhaari wuxuu yihi waa mudraj oo waa min kalaami zuhri iyo kalaami abi hurayre ma aha abu daawuud baa isaguna sidaa yidhi yacquub ibnu sufyaan baa isaguna sidaa yidhi maxamed ibnu yaxya duhli baa sidaa yidhi oo sheekhi bukhaariya khataabi baa isaguna sidaa yidhi aimo kalo aimatulxadiidka ka mida ayay iyaguna sidaa yidhi sidaas aawadeed riwaayadaa dambe waa macluulo waana ta u ictimaaday ee u cuskaday in la nasakhay qiraa'ada ma'muumka uu akrinaayo salaada jahriyada ah gudaheeda faatixada uu akrinayo in la nasakhay uu cuskaday naskina markaa waxaway kama cadda marka koowaad riwaayada dacfi baa ku sugan oo a'imadii xadiidka waaweyneyd in badan baa daciifisay inkastoo albaani ku tegay iyo culamo kaleba inay saxiixo tahay culamada qaarkoodna waxay xadiisku inta kale waa saxiixe ziyaadadaa dambaa macluul ah waan iyadu markaa waxba saxiixo ahayn haddiiba se uu asixi lahaa laftiisa kama cadda qiraa'ada ninkani akhrinayay faatixada inay ahayd oo nebiguna faatixada markaa u diiday oo dadkiina markii dambe faatixadii ay iska daayeen waxay aqbali kartaa ninku suurad kale inuu akhrinaayey waxaa loo diidaya suuraddaa kale inay tahay waxay dadku ka reebtoomeenna waxay u awilmi kartaa ama u fasirmi kartaa hadduuba asaxo sixadiisaan la hubino culammadu waxay u badinayaan inaan riwaayadaasi sugnayne inay markaa noqoto qiraa'ada faatixada ka dambaysa sidaas aawadeed saxiixu wuxuu yahay qowlka odhanaya faatixada marnaba lagama tegaayo salaadu jahriye ha noqoto ama yeene noqon ee ma'muumku mar layba waa inuu faatixada akriyaa sida imaamkuba faatixada u akrinaayo laakiin salaada jahriyada ma'muumku faatixa waxaan ahayn waa inaanu akriyin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk